بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات الطبل إيا السقال إلى آيات الصد إيا الشن والسورة الأنعام آيات دي هو روحي أهي عشر كي قدام بيسي وإن يمسسك الله bani aadamo hadduu alla ku taabsiiyo bidurin dhibaato falaa kaashifa wax faydaa ma jiro lahu durka ilaa huwa alla mooye wayamsaska hadduu alla ku taabsiiyo bikhayrin khayran wax fiican ku siiyo fa huwa alle calaa kulli shayin qadiiru shay walba uu karaade inuu khayr ka bixiyo wahuwa alqaahiru fowqa cibaadi addoomihiisa isagaa xukuma dusha ka xukuma wahuwa alxakiimu alkhabiir qul waxaa tidhaa nabiyullaahi maxamedow ayu shayin sheegeeba akbaru weyn shahaadatan xagga markhaatiga hadday iyagu furi waayaan qul waxaa tidhaa allah alla weeye markhaati ka ugu weyn waa allah shahiidun markhaati buu ka yahay baynii wa baynakum wayna kala saari wa uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday haada alqur'aanu qur-aankan liundirakum iyo waman balaa cid kastuu qur-aanku gaadho waman balaahu mafcuulkii baa go-an cid kastuu gaadho waxay ku yidhaahdeen maxamedow yaa markhaati kaaga waxaanu inuu qur-aan yaho run yahay yaa markhaati kaaga markaasaa waxaa tidhaa baa la yidhi allah baa markhaatigayga markhaatiga ka weyne xagguu ka iman marka gaaladaa lagu isxaaminaya waxay ka hadlaan male qul waxaad tidhaahdaa ood u sheegtaa markay ku yidhaahdeen yaa markhaati kaaga ah ayu shayin sheegaba akbar weyn shahaadatan xagga markhaatiga yaa weyn qul waxaa tidha allah allah baa markhaati ahoo iga markhaati ah shahiidun wuu og yahay waa ka markhaati baynau baynakum aniga idinka dhexdooda allah baa markhaati kao ah, ina kala saari wa uuxiya ilaya aniga waxaa loo waxyooday haada alqur'aanu qur'aankan liundirakum inaan idinku digo bihi bilqur'aani oo qur'aanku wacdiga iyo waciidka uu iyo waxa qur-aanka aan idiin sheego iyo waman balaqahu qur-aanku cid kastuu gaadho qur-aanku cid kastuu gaadho inuu nabiyullaahi maxamed ka afqaado waxba shardi maaha cid kastuu qur-aanku gaadho degniintii way gaadhay ainakum idinka miyaa latashhaduuna markhaati ka aho cadaynaya anna maca allaahi alla maciisa aalihatan ilaahya inay yihiin ukhraa oo kale qul waxaa tidha laa ashhadu anu markhaati kamay idinkuma raacsani idinkuna raaci maayo allah wuxuu leeyahay nabiyullaahi maxamed buu wax walba u sheegi waxaad ku tidaa baa layidhi ainakum ushaa horay la socotaa ainakum idinka miyaa latashhaduuna markhaati ka ahoo og ana maca allaahi alla maciisa aalihatan ilaahyo inay yihiin ukhraa oo kale qul waxaad ku tidhahdaa laa ashhadu anigu markhaati idinkalama ihi oo idinlama socdo qul waxaad tidhaa inamaa huwa ilaaha aan caabudayahay ilaahun ilaah wey waaxidun oo keliah wainanii aniguna bariun waan ka madax banaanahay beri baan ka ahay mimaa tushrikuuna alla waxaad u sharigeelaysaa beri baan ka ahay waxaa wey anu kuma jiro wy waaa waan ka madax banaanahay waan ka gacan banaanahay qul waxaa tidhaa inamaa huwa allaha la caabudayaay ilaahun ilaah weeye waaxidun oo keliya laba ma aha wainanii aniguna beriun beri baan ka ahay waan ka madax banaanahay mimaa kii tushrikuuna allaha alla aada u sharigeelaysaan oo cibaadada la wadaajinaysaan aladiina kuwa aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaab towreed oo kale iyo injiil yacrifuunahu nabiyullaahi maxamed way garanayaan kamaa yacrifuuna siday u garanayaan abnaa'ahum wiilashooda aladiina kuwa khasiruu ku khasaaray anfusahum naftooda ribxay ka heleen daaye ku khasaareen naftooda intay iibgeeyeen ku khasaareen oo naftoodii halaagsantay fahum iyagu laa yuminuun iyagu rumayn maayaan waxaa la yidhi qolada ahlu kitaabka nabiyullaahi maxamed sifadiisa iyo tilmaantiisa waxay u garansay caruurtooda u yaqaaneen cabdullaahi binu salaam alisraa'iili ninkii nabigu madiine soo galay ugu hor rumeeyey caruurtaada sidaad u garan maxamed ma u garan baa layidhi caruurtaydu waxaaba laga yaabaa buu yidhi islaantu inay meelo kale kala timid baaba suuragal si ka cabdullaahi binu salaam maalintuu yimid nabiga intuu indhaha ka dhowra halkaa ka dhowray yuu horay ka gartay uu ka rumeeyey aladiina kuwa aataynaahum alkitaaba kitaabka aan siinay yacrifuunahu nabiyullaahi maxamed way garanayaan indhaha markay saaraan ama ha ama yaana diidin kamaa yacrifuuna siday u garanayaan abnaahum caruurtooda wiilashooda oo kale halkaa waqaf weeye aladiina kuwa khasiruu ku khasaaray anfusahum naftooda oo naftoodii halaag geeyey fahum laa yuminuun weligood rumayn marka hadday naftu khasaare heerkaa ay gaadho ma rumaynayaan waman axadkeebaa adlamu ka badan miman axad iftaraa ku been abuurtay cala allaahi alle kadiban been ku been abuurtay aw kadaba beeniyey biaayaati aayadihiisa beeniyey innahu shaniga jira waxaa weeye laa yuflixu aalimuuna aalimiintu ma guulaystaan allah subxaanahu wa ahadka alla ku been abuurtay ahadka ka dulmi badanee ka dembi badan xaggee buu jooga ahadka dadka aayadaha alla rumeeyey kuwa ka dembi badani xaggee bay joogaan aayadna si toosa waxaa usoo hoosgeli bidcada qolada bidcadu waxaan diin ahayn bay diin kusoo dhexdare ila wixii haddii diin laga dhigo allah baa sharciyeeyey buu macnuhu noqon bidcadu waa alla way ku been abuurteen way bidcigu waa sidaa wey bidcadu mukafira iyo mufasiqa labadaba way leedahay tu gaalnimo ahoo diinta ay kaga bixi iyo tu faasiqnimo ah way kala sahlan tahay laakiin bidcigu aayaddan si toosa usoo hoosgelaya waman axadkeeba adlamu ka dulmi badan minman dad iftaraa ku been abuurtay calallaahi alle kadiban been oo waxaan jirin alla ku dul sheegay oo allah baa sidaa yidhi allah baa ii sharciyeeye yidhi ow kadaba ama beeniyey biaayaatihi aayadihiisa beeniyey inahu shaniga xaalada jirtaa waxaa weeye laa yuflixu aalimuuna aalimuuntu ma guulaystaan sidoodaba dulmiga qur-aanku inta badan shirkigaa loo isticmaalaa wa yowma maalin balxus oo dadka u sheeg naxshuruhum aanu soo shirinayno jamiican dhammaan uma naquulu aanu ku dhihi liladiina kuwii ashrakuu alla la wadaajiyey cibaadada shay kale ayna xaggay ahaadeen oy tageen shurakaakum la wadaajiyayaashii aada alle la wadaajiseen aladiina kuwii kuntum aad ahaydeen tazcumuuna kuwa sheega anakum shufaca anahum shufacaa inay idiin shafaaco qaadi kuwaad sheegi jirteen away markii qiyaamada la tago wax waliba ilaahu naftayda bixi buu taaganya hadduu wuxuu jamaad ahaana dee hadliba maayo hadduu wax bani aadam iyo wax hadla yahayna ilaahay kumaba shuqulhin bay dhahayaan markaasaa iyagan waa canaan waa la ogyahay joogaan inayna ogeyn qalbi waa lagu qalbi jabinayaa wey war waxaad sheegi jirtoona way noo shafaaco qaadi aada lahaydeen ood baryi jirteen waraway yowma maalin bal xus baa layidhi naxshuruhum aanu shirinayno dadka jamiican dhammaan kuwii wax caabudi jiray iyo kuwii la caabudi jiray uma naquulu waxaanu ku dhihi liladiina kuwii ashrakuu alla la wadaajiyey cibaadada shay kale ayna away ayna shurakaaukum la wadaajiyayaashii shurakadii aada alla la wadaajiseen away aladiina kuwa tan kuntum aad ahaydeen tazcumuuna kuwa sheega inay idiin shafaaco qaadi jawaabtii maxay noqotay uma lam takun ahaan mayso fitnatum jawaabtoodii imtixaanka ahayd ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane wallaahi baan ku dhaaranay rabbanaa rabbigayo maa kunaa maba aanaan ahayn mushrikiina mushrikiinba maanaan ahayn markay arkaan inuu ilaahay dembigoo dhan dhaafayo wixii aan shirki ahayn bay dhahayaan bal aynu ka dhaarano shirkiga inuu alla inoo dambi dhaafo waxay moodayaan adduunka siday ahayd adduunka fursaddii adduunkaa lagaga yimi fursaddii alle lagu caabud alle kuugu dambi dhaafi lahaa adduunkaa lagaga yimi hadda maxkamaddii baa la taagan yahay waxay ku dhaaranayaan jawaabtoodii baa fitno laga dhig waa fitno waa imtixaan jawaabtoodii markaasay dhahayaan war aynu ku dhaaranno inaynaan mushrikiinba ahayn markay arkaan dee shirkiga oon la dhaafayn yidhi shirkiga aynu diidno uma lam takun ahaan mayso ma ahaanin fitnatuhum jawaabtoodii imtixaanka ahayd ilaa an qaaluu inay yidhaahdeenun mooyaane wallaahi baan ku dhaaranay rabbanaa rabbigayo maa kunna maba aanan ahayn mushrikiina allah wuxuu leeyahay undur bale kayfa siday kadabuu u beeniyeen calaa anfusihim naftooda u beeniyeen wadalla waxaa ka lumay canhu xaggooda maa shaygii kaanu yaftaruuna kuwa been abuurto waxbuu natari ay lahaayeen yaa lumay naftoodii bay beeniyeen adduunyada soo mushrikiin ma ahayn shirkigii adduunyada ahayn bay ka dhaarteen naftoodii bay beeniyeenoo waxaas waxaa naftayadu kumaba jirin bay dhahay anagu mushrikiinba maanaan ahayn udur bal eeg baa layidhi kayfa sida kadabuu kadabuu ay u beeniyeen calaa anfusihim naftooda u beeniyeen yacni naftoodu waxay aaminsanayd bay wadallu waxaa ka lumay canhum xaggooda maa shaygii kaanuu ahayn yaftaruuna kuwa been abuurtoo ah waxbuu noo tari doonaa wa minhum waxaa ka mid ah man bad dad baa ka mid a ah, yastamicu dhegaysan ilayka xaggaaga oo inta kuu yimaadaan dhegta kuu dhig markaad qur-aanka akrin wajacalnaa waan yeelay calaa quluubihim qalbiyaalkooda akinatan dabool baan yeelay an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu si ayna u fahmin wa fii aadaanihim dhagahoodana waqran culays baan yeelay wen yarow hadday arkaan kulla aayatin aayadoo dhanba hadday arkaan laa yuminuuna baha rumayn mahayaan qaar baa munaafiqiinta oo kale qaar baa kuwa iman baa layidhi nabiyullaahi maxamed oo ku dhagaysan haddana qalbigoodaa daboolanoo waxa ay aqriyayaani geli maayo qalbigooda qalbigaa daboolan qalbigaa daboolan marka qalbigu mar hadduu daboolan yahay wax gelayaa ma jiro waxaan waadixee ee iftiimaya ma fahmayaan minhum waxaa ka mid ah, hadda haddana way joogaan dadkaasi dad un dhegaysanoo cilmiga warwadaadadaas meeshaa unbay wax ka sheeg sheegayeen oo halkaa iskaba intu soo isyadagtaago mikrofoonka dhegaysuudhihi waxaa unbay wadaadadaasi shubayaan waa joogaas wa minhum waxaa ka mid a ah, man dad baa ka mid a ah, yastamicu dhegaysan ilayka xaggaaga dhegaysanoo kuu dhagraaricin ma fahmayaan marka wajacalnaa waxaan yeelnay calaa quluubihim qalbiyaalkooda akinatan an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu si ayna u fahmin yaan dhegahooda dabool yeelay wa fii aadaanihim dhagahoodana waxaanu yeelay waqran culays way dhaga culus yihiin wayn yarow hadday arkaan kulla aayatin aayadoo dhanba hadday arkaan laa yuminuuna baha rumayn maayaan aayad samaawi ah iyo aayad kawni ah oo ta mucjizadaa waxay rumayni ma jiro xataa idaa jaa-uka markay ku yimaadaan yujaadiluunaka wayba yaquulu ladiina kuwa xilli kafaruu gaaloobay in haadaa maa haadaa kani ma aha oo ninkan maxamed la yidhaha wato ilaa asaadiiru lawaliina kuwii hore sheeko baralaydoodii mooy wax kale maaha bayidhi asaadiir waxaa la yidhaha sheekada dadku ku sheekayso sheeko baralayda ah oon macno lahayn allah wuxuu leeyahy markay ku dhegaystaan oy fahmi waayaan bay waxay leeyihiin dood bay kuula iman war waxaanu ninkanu sheegayaa wax la fahmiba ma waa sheeko bare waa dadkii hore ninkii la nadar binu xaari nadar binu xaaris baa intuu meelaha u safro yahuudda iyo nasaarada iyo tago iyo sheekooyinkii dadkii hore isoo ururin jiray markaasaa wuxuu dhihi waxaa maxamed sheegi bal hadda ana i dhegeysi bal anaga markaasuu rustum iyo boqoradii hore ee reer faris iyo yuu ka sheekayn so wuxuu sheegi waxaan oo kale on maaha buu leeyahy nadar binu xaaris wey ninka sidaa leh allah wuxuu leeyahay xataa idaa jaa-uuka markay kuu yimaadaan yujaadiluunaka way kula murmi way kula doodi yaquulu waxay dhihi aladiina kuwii kafaruu gaaloobay in haadaa maa haadaakani ma aha ilaa asaatiiru lwaliina kuwii hore sheeka baraleydoodii mooy waa nadar binu xaari wareerigana idhegaysaday boqor hebel saasuu ah meesha wuxuu tixraacayaa markuu nabigu ambiyadii loo waxyood yuusna dhihi boqor hebel saasuu ahaa ummaddaas saasay ahay waa sidaa wahum iyagu yanhawna way ka hor joogsanay way nahiyeen canhu can inabiyi way ka hor joogsanoo way ka nahiyen dadka in la taabto ma ogola ree cabdimualib wayanhawna canhu wayna ka fogaanayaanoo inay xaqa qaataan ma ogola tafsiir waa sidaa yanhawna canhu can inabiyi waxaa kaloo lagu tafsiiriyaa wahum yanhawna way nahiyayaan canhu can itibaacihi raacidiisa way nahiye wayanhawna canhu iyana waa ka fogaanayaan meesha waxaa laga rabaa marka sida horaaroonoo laba shay oon isqaban karaynin bay ku dhaqmeen baa laleeyahy nabiyullaahi maxamed way difaacayaan way difaacayaan xagna ma qaadanayaan xaqii ma qaadanayaan abu aalib iyo ragga leh yaa lala hadlayo hogaaminaya abu aalib reer cabdimualib gebi ahaan nabigay barba taagnaayeen wey markii carabi go'doomisay nabiga caleyhi salaatu wasalaam reer cabdimualib ree bani haashim ree bani haashim cidlada lagu godoomiyey ee la yidhi lagama guursan karo lalama hadli karo kulli meeshaasay wada galeen nin ay abti u yihiin ree bani haashimko buxturi la yidhaah yaa yidhi war waxaanu suuragal ma warqad bayna qoreen oo kacbaday dhigeen warqadii lagu godoomin lahaa ninkaasaa yidhi suuragal maaha rag buu kaxaysay dad buu kaxaysay maalintii dambe yidhi waxaad sheegteen waxba kama jiraan warqadiina intii bisinku ku qoraa mooye bay qori jireen mushrikiintu bismika allahuma intay ku qorayd mo inti kale aboor baa cunay warqadii marka kuwa laleeyahay waa sidaa waa ree bani hashim wey wahum iyagu yanhawna way nahyi way ka difaaci canhu can nabiy bay dadka ka nahyi ma taaban kartaan bay leeyihiin wayanhawna canhu wayna ka dheeraanayaan way ka fogaanoo xaqa uu wado ma ogola way yuhlikuuna maa yuhlikuuna ma halaagin ilaa naftooda mooye wamaa yashcuruuna mana oga markay nabiyullaahi maxamed raaci laayihiin oy xaqii diidan yihiin dhibaatadu iyaga naftooduma mana oga in dhibaata ku dhacayso dabcan hadday ogaan lahaayeen in iyaga waxaanu dhibayo way kasoo noqon laha way iska ilaalin lahaayeeno war waxaanu waadee inoo dhiba bal meel kale inamariyay dhihi lahaayen wahum iyagu yanhawna way ka nahiyi canhu can inabiyi cadowgay ka nahiyi oo uma ogola wayanhawna canhu wayna ka dheeraanayaano xaqii ma way yuhlikuuna maa yuhlikuuna ma halaagayaan dhibaatadan ay wadaan ilaa anfusahum naftooda mooye wamaa yashcuruuna mana oga walow taraa haddaad arki lahayd id wakti wuqufuu la joojiyey cala naari naarta la dul joojiyey oo faqaaluu ay yidhaahdeen yaa laytanaa hoognay nuraddu maa nala celi walaa nukadiba markaa anaan beenineen biaayaati rabbinaa rabbiga iyo aayadihiisa wanukuuna aanu ahaano markaa min almuminiin markii cadaabka loo soo bandhigo oo la dul taago oo naartii ay kharaadhiintii madaxyihii faraha badnaa soo baxdo ololkii wax waliba oo halkan soo joogsado alla ilaahuma nala celiy oonu muminiin noqono naan beenine bay dhahayaan maalintaa qoomamadu waxba tari mayso walow taraa arki lahayd id waktii waqufuu la dul joojiye cala naari oo faqaaluu ay yidhaahdeen yaa laytanaa tola'nay hoognay nuraddu maa nala walaa nukadiba aanaan beenine biaayaati rabbinaa rabbiga iyo aayadihiisa wanakuuna aanu ahano markaa min almuminiina muminiinta aan kamid noqono maalintaa qooma masheekh wax tari mayso adduunkaa fursadayna siiye adduunka waxaa la yidhi war alla ka baqo oo waddadii xaq ahayd mara meel waxaa la tegi doonaa aan wax kuu gargaari jirin cudurdaar la aqbalayaa jirin waxaan laa ilaaha ila allah maxamadu rasuul lahi ahayn bal iskaba dhaaf dhibka badaa lahum waxaa u muuqday u daahiray maa shaygii kaanuu ahayn yukfuuna kuwa qarya min qabl hor walow ruduu haddii la celiyo oo dib loo celiyo lacaadu way ku noqon lahaayeen limaa nuhu canhu wixii laga nahyey wainahum iyaguna lakaadibu beenaalayaal wey allah wuu og yahay haddii dib loo celiyo marka waxay qoomamoonayaan wixii u qarsoonaa laba waxbaa u qarsoonay waxani inuu run yahay way u qarsoonay laakiin way ku dhici kari waayeenoo way naceen markaasay yaa loo muuqan wixii inuu run ahaabaa lasoo hordhigay waxaa kalooy qarinayeen gaalnimo iyo munafaaq iyo wax badanoo ay islahaayeen liidinma ogaa yaa daahiraya inay gaalo yihiin baa warqadii kusoo baxaysaa tigidhkii baa loogu goynayaa inay gaalo bal bal iska daaha haystee badaa waxaa u muuqday u daahiray lahum iyaga maa shaygii kaanu yukhfuuna kuwa qariya qabl hor munaafiqnimadii iyo shirkigii iyo runta ay hoosta ka ogaayeen walow rudduu haddii la celiyo buu alla leeyahay lacaadu way ku noqon lahaayeen limaa nuu canhu wixii laga nahiyey dembigii unbay sidii u geli lahaayeen allah baa og subxaanahu watacaala wa inahum iyaguna lakaadibuuna beenaalayaal wey markay leeyihin haddiina la celiyo ma anaan beenine oo muminiin baa noqon lahayn waa beenaalayaal baa layidhi oo alla leeyahay alla og xaqiiqada wa qaaluu waxay yidhaahdeen markay adduunka joogeen in hiya maahiya noloshu ma aha ilaa xayaatunaa nolosha iyada addunya dhaweyd mooyaane wamaa naxnu anagu bimabcuusiina dal la soo bixina manhin adduunka markay joogeen waxay dhaheen noloshu waa tanu nolol dambe ma jirto nalama soo bixinayn marka tan aanu ka faa'iidaysanayna oo raaxaysanayna mar haddaan nolol dambe jirin oon ciqaabi jirin tan aanu ka faa'iidaysano waanu raaxaysan bay leeyihin maxaad ah, mid baan maalinku yidhi waa dhexdahay aduu toban bilood ka hor inay ahayd baanuma ama sanad ka hor waniyumaa tukatido balmaa sida maxaan ka tukan buui de wayba qoran tahay waxaan ahaan lahay uuba qoran yahay maxaan ka tukan buui ah, maxaan ka tukan cajiib waqaaluu waxay dhihi in hiya maa hiya ma aha noloshu ilaa xayaatunaa nolosha iyadan adduunyaa ee dhow eenu dhiman doonno mooyaane wamaa naxnu anaguna ma nihin bamabcuusiina kuwa la soo bixinay marka maxaanu ka cibaadaysan oon xaqi raacina allah wuxuu leeyahay walow taraa haddaad arki lahayd id waqufuu marka la joojiyo calaa rabbihim cinda rabbihim rabbigood agtiisa la joojiyo bayna yaday qaala wuxuu dhihi allah markaa alaysa haadaakani miyuuna ahayn bilxaqi waxaan idin hor yaallo ee la idin keenay miyaanu xaq ahayn ambiyadii laidiin soo diray qaaluu waxay idhi balaa waa xaq wa rabbinaa baanu ku dhaaranay qaala alla wuxuu ihi faduquu dhadhamiya alcadaaba cadaab bisababi maashay sababti kuntum aad haydeen takfuruuna kuwa gaalooba haddaad arki lahayd ood goobjoog ka noqon lahayd marka calaa rabbihim cinda rabbihim rabbigood agtiisa la keeno bayna yaday hortiisa lasoo taago oo la yidhaahdo waxaan laidin sheegi jiray hadda cadaabkii xaq maaha wy qiyaamadii soo xaq maaha ila waxay dhan nala soo bixin maayo la leeyahay soo xaq maaha waa qiyaamada ay taagan yihiin bal ka xaq ma tahay ma ah waxaa weeye sheekh baa dhihi jiray raximahullah adeer hadaad run dooni dhimo unbuu dhihi jiray hadaad run dooni markaad dhimatunbaad runtii salkeeda gaadhi walow taraa haddaad arki lahayd id waqti waqufuu la dul joojiyey ama la joojiyey calaa rabbihim cinda rabbihim rabbigood agtiisa bayna yaday qaala alla wuxuu dhihi markaa alaysa haadaakani miyaanu ahayn qiyaamadan aad taagantihin bilxaqi qaaluu waxay dhihi balaa haahua xaq wa rabbinaa baanu ku dhaaranay de markaa maxay u tahay qiritaanka qaala wuxuu yidhi alleh wuxuu dhihi meshu waa xagga inaga markii laynoo ego waa mustaqbal waa wakti dambe alla mustaqbal iyo maadi ma kala leh waktigaba isagaa sameeya qaala alla wuxuu dhihi marka faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bisababi maa shay sababti kuntum aad ahaydeen takfuruuna kuwa gaalooba dhadhanku caadigii waa carabka afkaa laga dhadhamiya marka cadaab dhadhamiya waxaa weeye kulaylkiisii dhadhamiya weeye qad khasira way khasaareen alladiina kuwii kadabuu beenay biliqaai illahi ilahay la kulankiisa wallaahi qiyaamada kuwii beeniye way khasaareen sidaa unbaa haysataa xataa idaa jaathum saacatu saacaddu markay u timaado baktatan si lama filaana kado qaaluu waxay dhihi ya xasratana qoomamadayada eh calaa maa shay aan ka qoomamaonayno faradnaa aan ku xadgudubna fiiha fi acmaali ama fiiha fi dunya acmaashii adduunyada saad ugu xadgudbeen ugu gabadfalay aleyl ay hoogga iyaga waa khasaaray wahum iyaguna yaxmiluuna waxay xambaarayaan awsaarahum dunuubtoodii oo dhan calaa duhuurihim dhabarkay ku xambaarayaan alaa tanabuhi eh baraaruga eh saaca waxaa xun maa yaziduuna waxay xambaarsan yihiin waxaa la yidhi qofku markuu dhinto camalkiisiibaa u iman qofka xunka ah oo weji madow oo uraya oo aada u qurman baa u iman markaasuu dhihi war maxaad ahay wejigaagu fool xuma camalkaagii baan ahayo sida ah. war qudhmoonida camalkaagaa sidaa u qudhmoona camalkiisaasaa marka intuu qabriga ku jiro yaa hareera joogaya marka qabriga laga soo bixiyo qiyaamaha la imanayo kaasuu tunka ku wadaa oo meesha qiyaamaha isla soo taagaya ila qof waliba dembiguu galay yaa calan u hadda kuwa ballanfurayaasha oo kale sida calan baa dusha u saaran inay ballanfurayaal yihiin qof walba camalkiisiibuu qiyaamaha la iman markaas inaga maxaa inala gudboon inaan camal wanaagsan qiyaamada la tagno allah wuxuu leeyahay qad khasira way khasaareen aladiina kuwii kadabuu beeniyey biliqaai illaahi ilaahay la kulankiiso qiyaamada ah xataa idaa jaaadhum markay u timid asaacatu saacaddii baktatan si kada ah oo qabriga laga soo bixiyo qaaluu waxay dhihi yaa xasratanaa qoomamada iyada eh calaa maa shay aan ka qoomamoonayno faradnaa aan ku xadgudubnay fiiha fi lacmaali fiiha fidunya adduunyadii aan ku gaboodfallay wahum iyaguna yaxmiluuna waxay xambaarayaan awsaarahum dembiyaalkoodii calaa duhuurihim dhabarkooda dhabaryaalkooda ku xambaari waxaa la yidhaha tambiih bimacnaa baraaruge saaca waxaa xun maa yaziluuna waxay xambaarsan yihiin wamil xayaati dunya adduunyadan gaabani ma aha min adanaati hadii laga keena waa xumi min adunuwi hadii laga keena waa dhowi gaabni wey wamalxayaatu noloshan maha addunya ee gaaban ilaa lacibun dheeldheel iyo walahwan mashquul mooyaane wala daarulaakhirati aakhira daarteeda khayrun u khayr badan liladiina ku yataquuna alla ka baqaye falaa tacqiluuna miyadaa fahmay si walba laidinla hadali sharki iyo khayrkiiba la idiin sheegi wadadii la mari iyadaa waxbaba fahmayn lacbigu waa ciyaar waa wax aan nafci lahayn lahwiguna waa wax lagu mashquulo waxa lagu mashquulo oo muraadka aad lahaa lahayd kaa mashquuliya lahwi baa wax markaad samaysa aan nafci ka soo baxaynina lacbi baa allah subxaanahu watacaala waa la inoo digay war noloshaan dhow ha isku hadlaynayna way ka dhigan tahay wamalxayaatu noloshu ma aha addunyaa ee gaaban ilaa lacibun ciyaar ciyaar aan nafci lahayn mooyaane iyo walahwin shuql aad ku mashquulayso wixii khayrka aad ka heli lahayd waladaaru laakhiratu haddii laisu idaafeeyana waladaaru laakhiratu waa sax wey wax dhiba male waladaaru laakhiratu daartii aakhiro yaa khayrun u khayr badan liladiina kuwii yattaquuna allahooda ka baqayay afalaa tacqiluuna ma waydaan waxba fahmayna waladaaru laakhiratu wey waladaaru laakhiratina waa la akriyey allah wuxuu leeyahay qad naclamu waxaanu ognahay inahu shaniye layaxzunuka inuu ku murugeli nabiyullaahi maxamedow aladii ki yaquuluuna ay leeyihiin fa inahum iyagu laa yukadibuunaka kuma beeninayaan oo inaad run sheegtahay way ku ogyihiin walaakina aalimiina aalimiintu biaayaatillaahi ilaahay aayadihiisa yayajxaduuna beeninaya ninka la yidhaha abu sufyaan iyo waliid bin iyo akhnas binu shureyr yaa mid waliba iyagoon is ogeyn yuu nabiga balcaawo soo mid waliba uu soo dhegaystay wadada isugu yimaadeen war waa ku sidee maxaa ku keenay meesha war haddaynu caruurteenu u sheegnay inaynu ag tagnay dee way isku dhaarsadeen inaynu dib damba usoo noqonin habeenkii wixii dee nabigu aqriyayey yaa wax cajiiba la noqday habeenkii dambena way soo noqdeen iyo is ogeyn aroortiiba haddana isla yaabe habeenkii saddexaadna way soo noqdeen aroortiiba yidhaha war waa side aknas bin shurayq yaa abu sufyaan u tegey wuxuu hi ninka hadalkiisii maxay kula ahayd wax badanoon garanayana wuu sheegayn waxaan garanayana ma sheegayn wax badanoona garanaynina ma sheegayn wax badanoon garanaya wuu sheegay waxaana garanaynina wuu sheegay laakiin kalaamkiisu waa kalaam cajiib kalaambashar ma ah markaasu wuxuu u tegey akhnas binu shureeq abujahl buu u tegey maxay kula tahay bu maxay la ahaan lahayd buui ninkan inuuna beenaalo ahayn waan ogahay anagii ree cabdimanaaf tartan baa naga dhexeeyu tartan markay dadka quudiyeen martida waan quudinay markay duuleen waan duulay wax malba hataa idastawayna markaan simanay wa kunnaa farasay rihaani laba farasoo orotamaysa aanu noqonay nabadnimo hadda sheegteen bui goormaanu la gaadi bu haddaanada raaca ah, goormaanu la gaai bu suuragalba qad naclamu waxaan ognahay buu alle inahu shaniga jiraa layaxzunuka inuu ku murugelin alladii kii yaquuluuna ay leeyihiin aflagaadada iyo cayda iyo waxyaabaha beeninta ah marka fa inahum iyagu laa yukadibuunaka kuma beeninayaan walaakina aalimiina aalimiintu biaayaatillaahi yajxaduunay diidan yihiin isagoo sidaasu dhacday yaa abujahl ah, iyo rag lamida iyo nebiga isu yimaadeen oo isa salaameen markaasay yidhaaheen war maxaad aragteenoo maad islaamaysaan waa side inaadan beenaala ahayn waanu ka ognahay bayn adi kuma beeninayne waxaan aad sheegaysaanu beeninaynaa bayn abujahl ninka sidaa le walaqad kudibad waa la beeniyey rusulu rusulo min qablika adiga hortaa ah fa sabaruu way sabreenoo way adkayseen calaa maa kudibuu beenintii la beeniyey wauduu waa la dhibay xataa ataahum ilaa uu u yimid nasrunaa gargaarkayagu walaa mubadila bedelitaan ma jira likalimati illaah ilahay kelimadiisa xukunkiisa la bedelo nabigaa lagu tirtirsiyo lagu lagu tasliyeyna waxaa laleeyahay sidaa unbaa rususha loo rumayn jiray keligaa ma aha keligaa maaha iska adkayso siday rusushii horeba u sabreen marka gargaarna filo rusushii horeba gargaar baa uman jiray filo kelimadii alle ee ahayd inuu jundigiisii rusushiisa u gargaarayo isbedelkuma dhicin oo rusushii hore loo gargaari jiray cadowgooda ka qaalib noqon jiray adiga adigana way ku taalla walaqad kudibad waa la beeniyey rusulun rusul oo min qablka adiga hortaa ah fa sabaruu way adkaysteen calaa maa kudibuu beenintii la beeniyey maadaa masderiye ahe wa uuduu waa la dhibay ataahum ilaa uu yimid nasrunaa gargaarka yagii walaa mubadila isbedelku ma jiro likelimaatillaahi ilahay kelimadiisa la bedelo oo ah inuu rusushiisa u gargaaraya walaqad jaaaka waxaa kuu yimid nabiyulaahi maxamedow min nabalmursaliina bacdu nabailmursaliina mursaliinta wararkoodii qaar ka mid a ah ku yimid haddii minta tabciid laga dhigo haddii kalena ziyaada laga dhigay inkastoon isbaatka la ziyaadinin walaqad jaaaka waxaa kuu yimid nabalmursaliina min nabalmursaliina nabalmursaliina marka bacda isbaat lama ziyaadiyo marka faacilkii baynu meelaha uga raadinaynaa walaqad jaaaka waxaa kuu yimid shay-un shay fara badanoo min naba-il mursaliina mursaliinta wararkoodii ah marka waad ka waraysaa mursaliintu dhaqankoodii adiguna sidii un ku dhaqan wey wain kaana haddii uu yahay kabura ku weynaaday oo xoog beesho ku culaysiiye caleyka dushaada icraaduhum jeedsigooda dee fa in istadacta haddaad karto an tabtaqiya inaad raadiso nafaqan god fil ardi dhulka dhexdiisa oo fi samaai samada ku fuusho fataatiyahum aadla timaad biaayatin dee fafcal falbaal nabigu haddaad adkaysan weydo dee soomaalidii hore waxay dhihi jirtay micirkaad warma u gani marka dee haddaadan sabrin oo adkaysanayni de intaad dhulka qodo aayad ka soo saar oo intaad cirka fuusho aayad ka soo deji hadaadan adkaysanayni marka nabi llahi maxamed waa lagu edbinayaa wuu ogyahay sidaa wuu ogyahay waa lagu edbinaya wain kaana hadduu yahay kabura kii u cuslaaday calayka dushaada icraadahum jeedsigooda oo kugu weynaaday fain istadacta haddaad karto an tabtaqiya inaad dhalabto ood raadiso nafaqan god fil ardi dhulka dhexdiisa aw sullaman jaranjaron ama sallaan fi samaai samada xaggeeda fataatiyahum aad la timaado biaayatin mucjizad la timaado dee fafcal fal haddaad kari karto walow shaa allahu alla hadduu doono la jamacahum wuxuu ku jamcin lahaa cala lhudaa hanuunka hadduu alla doono khalqigoo dhan hanuunku hanuunka yuu ku jamcin lahaa laakiin alla subxaana watacaala wuxuu inoo abuuray dabeeco ay dadku khiyaar leeyihiin oy xaq iyo baadilka kala dooran karaan oo shaydaanka iyo xaqa ay kala raaci karaan kala dooran karaan marka ilaahay subxaana watacaala hanuun buu kulli dadkao dhan ku wada ridi lahaa laakiin xikmadii baa sida keentay yafcalu maa yashaa walow isugu geyn lahaa caladidahanuun marka falaa takuunanna ha ka mid noqonin min aljaahiliina jaahiliinta ha qaadan waaye dhibaatadan ku haysata ha u sabri waaye dadkoo dhani ma wada hanuunaan ha dhihin dadkoo dhani ma wada hanuunaan ilaahay qadarkiisu kuma dhicin falaa takuunanna ha ahaanin min aljaahiliina kuwa jaahiliinta da nabigu jaahiliinta noqon mahaye inagaa lina soo gaadhsiin waxaa allah subxana wataala